alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli ilahi sala allahu alayhi wala alihi wasaxbi wasalam baabu licaani licaanka baabkiisi weyaan licaan waxay tilmaameen culimadu in laga keenay min allacnati oo laacana yulaacinu licaana wa mulaacanata ida tabaadala allacna maca gayrihi weyaan markay isweydaarsadaan nacdasha atalaacin waa taqaatul oo kale iyo ataqatum macnuhu muxuu noqonaya laba labada dhinac buu ka imanaya soo maha taxaasub ya tadaabur waa shay labada dhinac ka imanaya ficil labada dhinac ka imanaya halkan laakiin waxaa looga jeedaa shahaadaatun muؤakadaatun biaymaanin min aljanibeyn sharci ahaan waa shahaadaat muakadaat biaymaani min aljanibeyn maqruunat bilacni wagadabin waa markhaati fur lagu adkeeyey dhaaro dhaarahaasoo ka imanaya labada nicba dhaartaasoo labada nicba ka imanaysa manaa ninki iyo gabadhi isla markaa la raaciyey lagu laray maqruunat bilacni wagadabin naclad iyo gadab ilaahay subxana wa tacala si kale haddii loo dhiganayo wa ramyu zawji zawjatahu bizina walaysa cindahu haye bayina aw walaysa cindahu shuhada waa ninki xaaskiisii ku gana xumaan isla markaana aan bayinayo caddayn haysan oo halkaa uu sheekhu yihi markaa maqrunaة bilnacni wagadbin tusaale ahaan kitaabkan aan idinka akriyayo wاlkhamisaةu ana lacnaة اllahi عalayhi in kana min alkaadibiin iyo wاlkhamisata ana lacnaة اllahi عalayha in kana min asaadiqiin waa markaa licaanku axkaam gaara buu leeyahay waxaa kamid a haddii horta goorta u waxa weeyaan waa qofkii horta zawjadiisii xumaan ku sheega markaa saddex xaaladood midkood bay mareysa imaa inuu caddayntii haysto caddayntaasi waa maxay inuu afar markhaati oo rag ah oo afartuba ay ka markhaati kacaan xumaantaasi inay shaahideen ina dhacaysa dee markaa gabadha xukunkii baa lagu ogaya talaacucna meeshaa iman maayo iyo inuu arrintaa ku soo ogo laakiin wax caddayna aanu haysanin isagu balse iyadii ay qirato iyadii baa qirato tiri waxaa waan sameeyey markaana dee xukunkeedii baa lagu fulneeya way dhanta taasina iqraar baa meesha yimi in arrinta uu kusoo ogo tasaddexaad waxay noqonaysaa inuu kusoo ogo arrintaa uu ku eedeeyo isla markaana aanu ka noqonin u yidhah waa sidaa caddaynna aanu haysanin iqraaran meesha aanu jirin markaasuu talaaxuku imanaya haddii kale oo markaa aanu uu xun sheego laakiin haddana uu ka taradudo arrintaana dee xadulqadaf baa lagu yeelanaya isaga laftiisa oo waxay culimo badan u daliishadeen waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya-tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum hamaaniina jalda walow aayaddu haba ku saabsanaato qof dee gabadh dhowrsoon oo muslimada qadfay oo xumaan ku ganee dee ninkiina laftigeeda wuu soo gudagelaya haddaba aayaadkaasi licaanka ku saabsan ee suurat ku jira sabab nusuul bay lahaayeen qadiyo dacday oo ayay ku soo degeen laakiin waxaa jira waxaa la isku khilaafay teebay ahayd qadiyadaas saxaabi la odhan jiray cuwaymir alcajnaani iyo waxay dhex martay hilaal bin umaya ay labadaasi ayay markaa loo kala saftay oo culimada qaarkood waxay leeyihiin hilaal bin umaya oo ansaarta ahaa ayaa xaaskiisii ganay dabeetna ayad ba ilahay soo dejiyey mana way ka duwaneed oo waxa weeyaan saxaabi kale ayay ahayd oo cuwaymir alcajlaani la odhan jiray qaarkoodna waxay leeyiin labada sababood way dhaceen oo tacadud bay ahayd oo marba mid baaha lakiin aayaadku midun bay kusoo degeen amaba qadiyadu isla wakti bay dhacday keliya markaasay oo isku dhow markaasay ilahay aayadkaa soo dejiy an ibn cumar radi allahu canhuma qaala wuxu hebel baa weydiiyey faqaala wuxu uhi ya rasuul allah ara'ayta waxaad ka warantaa akhbirnii an low wajada haddii uu helo axadunaa midkaayo imraatu haweeneydisii calaa faaxishatin iyadoo xumaan ku sugan kayfa yasnacu sidee buu sameynaya in takalama hadduu hadlo takalama biamrin cadiimin arin weyn buu ku hadlayoo dee zawjadiisii iyo firaashkiisii buu ceebeeyey iyo ubadkiisii wain sakata hadduu aamusana sakata calaa mili dalika kaasoo kalu la aamusayoo haduu dee xumaantii qarsadana de waxa uu noqonaya dayuuth qof raali uga noqday ehelkiisa xumadaasi falam yujibhu rasuulku alayh الsalaatu wasalaam ninkaa jawaab ma siinino waxaad moodaa inuu karaahiyeysay su-aasha jawaabteeda falama kaana markay haatay falama kaana bacda dalika waktigaa kadib markii uu arrinku ahaaday ataahu uu yimi ninka laftigiisi faqaala wuxu ina aladi aamusnaanta rasuulka kadib alayh slat slam jawaab la-aantaa kadib muddo kadib ayuu ninkii u faqala wuxu uhi ina aladii kii sa'altuka canhu aan ku weydiiyey qad ibtuliitu bihi waaba laygu imtixaamay faأnzl اllahu ilahay baa soo dejiyey subxaana wa tacaala alaayaat aayaadka fi suurati annuur ku jira fatalahuna waa akriyey rasuulku alayh الsalaatu wasalaam alayhi ay calى rajuli ninkii wawacadahu uu waaniyey wadakarahu ilaahay uu xasuusiyey wa akbarahu waxaanu u waramay ana cadaab اdunya cadaabka addunyo ahwanu inuu ka sahlan yahay ashal min cadaabi اlaakhirati cadaabka aakhiro oo labada in xadulqadaf laga jaro oo ciqaabka addunyada la mariyo iyo cadaabka aakhiro kanaa labada sahlan akhafu darareynka marka leed qaala wuxu uhi laa maya waladii bacataka bilxaqi allaha soo saaraan ku dhaartee maa kadabtu calayha kama been sheegayo run sheegaya uma dabeetna dacaaha iyadii buu u yeedhay oo fawaacadaha uu waaniyey kadalika saasoo kale oo ilaahay xasuusi waxaan ugu sheegay in de cadaabka aakhiro uu ka daran yahay ka adduunyo oo ka adduunyo uu sahlan yahay sidoo kale iyadiina u sheegay qaalat waxay tihi laa maya waladii bacataka bilxaq allah xaq kugu soo saaraan ku dhaartee inahu isagu lakaadibun ay lakaadibun caleyhi wuu iga been sheegaya waa beenaaleh fabadaa birajuli ninkiibuu ku bilaabay fashahida wuxuu markhaati furay wuxuu ku dhaartay arbaca shahaadaatin afar dhaarood bilaahi allah uu ku dhaaranayo uma hanna wuxuu ku xigsiiyey wuxuu ku labeeyey rasuulku bilmarati haweeneydii uma dabeetna faraqa beynahumaa saas ku kala kaxeeyey rawaahu muslim وعن بن cmr أيضا radي الlaه عanه أna rasuul الlahi slى الlaه عlay slm qal wuxuu ku yihi lilmutalaacinayni labadii isnacdali wuxuu ku yihi xisaabukuma calى الlah xisaabtiinu xagga ilaahay bay ahaatay waayo ilaahay baa macnaa idin xisaabin doona axadukumaa kaadibun midkiinunbaa been sheegaya suurtagal maaha labadiinuba inaad run sheegeysaane ama ninkunbaa been sheegaya ama gabadhaa been sheegeysa laakiin anagu daahirkaa iyo wixii idinka muuqdu baanu xukunnayo dee ilaahay xaggiisa arrintiinu ahaatay laa sabiila laka alayha laa sabiila waddankumay ahaanin aada haween xaas kaga sii dhigato haweeneydan caleyha iyada qaala dabeete wuxuuhi ya rasul alla rasuulka ilaahay ow mar haddii aanan waddo aanu maro aanu haysan gabadhaa maali maalkaygii ka waran isaga xoolihii aan ku lahaa ila mid herkii aan siiyey faqala rasulku wuxuuhi in kunta haddaad tahay sadaqta calayhaa mid ka run sheegaya haddaad run sheegayso waxa ay samaysay maalkaa malihido fa huwa maalkaasi bimaa shay buu ku ahaaday istaxlalta aada xalaashatay min farjihaa farjigeed kaasaa ciwad iyo bedel u noqonaya maalkii aada bixisay wain kunta haddaad tahay kadabta caleyha mid ka been sheegayana fadaaka abcadu kaasaaba kaaga sii fog laka xaggaaga minha xaggeeda mutafan caleyh an anas radi allahu canhu ana nabiya sala la slm qal wuxu uhi absiruuhaa eega fain jaa-ad hadday la timaado ay umusho bihi isaga uurkan abyada mid cad sabtan aw sabitan oo timihiisu ay aada u jircisayiin fahuwa lizawjiha sawjkeedaa iska leh ninkii ayaa dhalay oo isaga u egya ilmahaas wain jaaءat bihi hadday la timaado agxala mid indhakuulan xiribuhu aada u madow yihiin jacdan oo timihiisu ay soo laabmayaan ama timihiisu ay adag yihiin oo mustarsil aanay ahayn fahuwa ladi kii wa fahuwa liladi kii buu ahaaday ramaaha oo ku ganay bihi isaga mutafaq marka eh, axaadiistan marka la isku geeyo kolley kitaabka cumdahana riwaayaadka ka war way noogu iman doonaan waxaa laga qaadanayaa un arrimaha horeynu soo sheegnay marka la waayo ee caddayntii la waayo ama iqraarkii la waayo ninkiina uu ku adkeysanaya qadiyada iyada ah dee wa waxay kaga duwan tahay qadiyaddani way ka duwan tahay qof kale oo la eedeeyey haddii qof kale qof uu eedeeyo oo caddayn waayo ama iqraar la waayo maxaa laga jaraya qofka ah xaddulqadab soo maaha ninkan isaga waa firaashkiisii waa xaaskiisii waa gurigiisi ceebtu isagay kusoo noqonaysa marka laga eego markaa de way adag tahay in qofkaasi inta badan uu been sheegayo marka arrinkii waa la adkeeyo xagga ilaahay baa laga adkeeyeyo waladiina yarmuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaau ilaa anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllahi inahu la min الصaadiqiin kuwa dumarkooda xaasaskooda ku ganaya xumaan ee aan markhaati haysanin ilaa naftooda un mooyaane waxay noqonaysaa arrintoodu inay afar jeer markhaati kacaan oo uu leeyahay waxaan ku dhaaranaya ilaahay oo aan markhaati gelinaya alleh inaan run sheegayo gabadhaas waxa ay samaysay wاlkhaamisatu أن lacnat اllahi calayhi in kaana min alkaadibiin marka shanaadna wuxuu odhanaya haddii aan beenaala ahoon ka been sheegay gabadhaasi nacdasha ilahay korkayga ahaato iyadii waa la eedeeyey soo maha horta isagaa lagu bilaabaya wax culimadu waa waajib in isaga lagu bilaabo haddii isaga aan lagu bilaabin talaacunkaasi ma ansaxayo oo hanna bilmara baa ku jirta halka qur-aankana ilahay iyadii markaa dee waa la eedeeyey iyaduna hadalkiibay deedifeynaysaa meesha ay ka saaraysa wayadrau canha alcadaab an tashhada arbaca shahaadaati biاllaahi inahu la min alkaadibiin iyadu waxay leedahay afar jeer bay ilaahay markhaati gelinaysa iyadoo kuna dhaaranaysa inuu ka been sheegayo wاlkhaamisata ana gadb allahi calayha in kana min asaadiqiin hadduu iga run sheegayana waxay leedahay marka shanaad cadhada ilahay korkayga ahaato marka arrin baa haddaba ka dhalanaysa waxaa ka dhalanaysa labadaa qof horta saasay ku kala tegayaan guurkaasina saasu ku baaba'aya aya faski ku dhacaya isma guursan karaan wa waxaa imanaya baynunat lkubra oo aan weliba rajca ku jira rajcada macna waxaan uga jeednaa haddii ninku uu saddex dalqadood xaaskiisii furay saddexdiba ka dhamaadaan xalaalu may ahayn lakin goor may xalaal noqonaysay hadday nin kale intay soo guursato ay kala tagaan tani xataa hadday nin kale guursato weligeed xalaal uma noqonayso dib kusoo noqonayso ilmaha meeshaa ka dhashana waxay culimo badani tilmaameen iyadii baa loogu abtirinaya qaarkoodna waxay leeyihin maya alwaladu lilfiraash gogoshii uu ku dhashay ayaa loogu abtirinaya laakiin xadiiska dambe waxaa laga fahmaya in lagu lagu camal falayo eekaanshaha iyo shabax rasulku ala sla sl markuu yihi eega hadday mid sifadaa la timaado waa lizawjiha hadday kaaka la timaadana waa ciddii lagu ganay waliba waxaa soo aroortay in sifadii ciddii lagu ganay ay la tahay oo riwaayaadka xadiiska qaarkood waxaa ku jirtay markii gabadhii la dhaariyey inay tidhi intay yaro joogsatay markii uu rasuulku waa markii shanaad waa almuujib bu ohan doona rasulka ala sl n arki doona warraba waa tii waajibinayso dee noqosho ma laha inay tii reerka yaga ceebeyn maayo reerka yaga ceebeyn maayo haddana ay ku socodsiisay marka horeba qadiyadda ku saabsan waladu zina ilmaha aan xalaasha ku dhalan ma aabihii baa la haleeshiinaya mise hooyadii baa la haleeshiinaya dee culimada badan kamid abi ah baa la hadashinaya bay dhahan soo maha laakiin waxa ay tilmaamayaan culimo badani waxa weeyaan wax daliilo caddaynaya shekh islam tamiya kamid eh ah. wax daliilo oo in ilmaha aabihiisii dhalay walow xaaraanbaha ku dhale eh laga leexiyo oo hooyadii loo leexiyo ma jiro kii dhalay baa loogu abtirinaya kii dhalay ba logu abtirinay saas aanaad mudda ina weliba daliilka saasaad mudda ina udhowda walow markaa xaaraan baha ku dhashee dee haddana isagun baa dhalay oo haddii matalan labada qof ay xumaanta iyagu ay sameeyeen o dee dulmi galeen isagu wax dembiga u leeyahay dee ma jirto qofkan isagu dariiqadaa ku dhashay hadduu hagaagana dadkaa kalunbul dee la oo rasulku alay sla slam xadiiska uu yihi walad الzina sharu الhalaaث saddexda isagaa u shar badan walad zinu waa marka laga eego maadaama uu nudfo xaaraana ku dhashay hadhow waxaa laga yaabaa inaanu hagaagin in badan oo kamid dadkaas oo ay leexdaan laakiin haddii uu dee hagaago maaha macnaheedu dadka kalun buu la mid yahay hadduu hagaago oo xadiiskana waxa kuso aroortay inaanu dembigii labadiisa waalid waxba ku lahayn meherkii aanu ninkaasi waxba ku yeelanayn waa laga qaadanayaayo labada jeerba uu sheegay rasuulku alayh isalaatu wasalaam waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan arrimaha aan weli dhicin laga sii hadalo bal waxaas hadday yimaadaan taa ka warran saa ogeed bay culimadu markay masle ay la weydiiyey la haha ka warram qadiyadda noocaya noocaas miyay dhacday markay yidhahdaan maya haddaba markay dhacdaanu ka jawaabi doonaa isku daban markay dhacdo ayaanu ka jawaabi doonaa ixdar an taqula fatubtalaa ina albalaa muwakkalu bilmantiqi ayuu ninka gabna yihi an taqula fatubtala iska ilaali wax iska tiraahdo lagugu imtixaamo ixdar an taqula fatubtala ina albalaa muwakkalu bilmantiqi dhawa hadalkaa loo wakiishay balad macna waxa weeyaan qofku waxaan uu saadsado saay saay saa in lagu imtixaamaaba laga yaabo hadduu ka dhowrsan waayo oo qisas badan baa laga sheekeeyaayo xataa soomaalida ay ka warramaan oo ba waxa la yihi waar hebel maxaad haysaa imin baa lagu odhan jiro marka la hebel maxaad haysaa maxaan hayaa nin cadceeddaan sidnaa buu odhan jiro <laughs> dhulkaasu maanu marayna waxa ma cadceeddaas maanu gu dhacaysa dabeetna waa ninki halkaa garabka dabadiisa ayuunbu dhabar ka soo baxay bicadullah waa sida lagu imtiaan hadallada qofku uu ku hadlo waa lagu imtixaamaa hadii aanu de ka digtoonaanu iska ilaajin markaa ninkani sida ka muuqataa shaki iyo dareen baa hayay wax caddayna markaa mu haynin ambaba waa mis cilmi ahaan iyo misal ahaan bay ugu soo dhacdayba ila waa wax dhici kareen kadibna markaa rasuulkuna alayh salatu salaam waa kan ka aamusay oo waxaad moodaaba culimadu ihahdeen inuu karaahiyeystay hadalkiisaas hadalkiisa inuu rasuulku alayh salatu slam u dhibsaday ninkaas hadalkaa ku hadlay oo markaa uu jawaabta sa awgeed uu siin waayey ninkaas an ibn cumar radi allahu canhuma qal wuxu uhi sa'la fulan markaa cabdillahi bn cumar hebel uu garanaya ninkaa magaciisa laakiin maadaama aanay faa-iido muhiimi ku tacaluqin uu qariyey asturaad ahaan ha noqoto ama cid kale ha noqoto waxaa ka mid ah markaas sida de axaadiis kuso aroortay hilaal bin umaya oo saddexdii saxaabiye wacala halaaثat aladiina khulifuu ilaahay subxana wa tacala u yihi mid kamid ahaa oo isagu nin wanaagsan ahaa lakin wax eedaysay ayuu an cumar radi alahu canhuma qal wuxu uhi sala fulan hebel baa weydiiyey faqal wuxu ya rasul allah rasulka ilah arayta waxad ka warantaa an low wajada anahu arrin wuxuu yahay low wajada hadduu ilaha axadina midka imraata haweenadiisa calaa faaxishatin xumaan ku sifaysan oo ku sugan kayfa yascu siduu samaynaya ilan markhaatiyana inta badan qadiyadan looma helo waa wax si qarsoon u dhacaya in takalama hadduu hadlo takalama biamrin cadiim arrin weyn buu ku hadlaya wain sakata hadduu aaminsana sakata calaa mili dalik kaa mid lamida buu la aamusaya marka siday u dhacdaaba waa dhibaato markaa ninkan wuxuu leeyahy de waa musiibo ilan cid kaleoo kaa baxsan qofka la garayn laakiin ceebtani mar kasta waa way daba tallaaban hadday jirta iyo hadda falam yujiib rasuulku ma jawaabin falama kaana marku ali bacd dalik intaa kadeg ataahu waayuma faqale wuxu uhi in aladii kii sa'altuka canhu qad ibtuliitu bihi waa laygu imtixaamay waanzala allahu ilahay baa soo dejiya alaayaat fii suurati nuur ku jiray oo fatlahuna u akriyay caleyhi isaga wacadahu u waaniyay wadakarahu wacdigu waa marka qofka la iskugu daro takwiif iyo taraji cabsigelin iyo rajigelin marka la iskugu daro ayaa wacdiga wadakarahu waxaa laga yaaba takwiif oo kale inay noqoto ambaba markaa rajigelin wa akhbarahu wuxuu warramay ana cadaab dunya ahwanu min cadaab alaakhirati halkaa waxaa laga qaadanaya dee dadka ahlulmacaasida iyo dadka dadka wakhaatiyada gelaya iyo horta in la waaliyo o la hao bal hoy iska ilaali waaa laga ya qofki markaa marka de akhr xasuuridiis ka joogsaye qaal wuxu uhi maya waladii bacaka bilxaqi ma rasuulka ku dhaartay mise ilahay ku dhaartay ka jawaab ilahay ku dhaartay allihii xaqa kugu soo saaray ku dhaartay waladii bacaka bilxaqi nabiya ayuu ku dhaartay ninkii musii salaata ma kadabtu calayha kama been sheegayo madcaha u yeho fawacadaha iyadina waaniye kadalik qaalat waxay tihi la maya waladii bacaka bilxaq inahu marka de inta badan qofka shaydaanka waa ka xoog badanayo ila labada qof midunbaa been sheegaya soo maa suurtagal maaha inay labadoodu wada been sheegayaan amba labadooda inay wada run sheegayaan laakin de mid baa isla wax iska celi wax iska celidaas dad badan bay aakhiradooda seegsisay waxaa kuula mida qolooyinkan xisbiyada diiniga ah <laughs> intay xisbigooda difaacaysa ina wax iska celiya oo salafiyiinta intay iska difaacintay leeyihiin ayay been fara badan iyo waxyaalo badan oo jirin ku dhacayaana kulmi gidaar isku qaadaya fabada-a birajul ninkii buu ku bilaabay oo fashahida arbaca shahaadaati shahaadaadka waxaad egtay aayadda qur-aankaaba laga keenay wayadracu anha alcadaaba an tashhada iyo an yashhada marka ushhid llaha buu odhanaya uma hana wuxuu xisay bilmarati uma faraqa baynahuma wuu kala kaxeeyo marka waxaa la isweydiiyey haddaba misla uma farq baynahuma haddii qadiyadani ay dhacdo oo aanu xaakimkii maxaanku yidha allahu mustacaan isagu aanu kala kala haynin aanu kala tago odhanin ma ku kala tegayaan sidaas waxay leeyihin culimadu ha xataa haddii aanu odhanin ordoo kala taga laakiin talaacunkaasi u dhacay sidaasay ku dhamaanaysa saasay culimadu in badanoo kamid a sheegeen qaar si kale udhigay markaa wa وعن بن cمر رضي الله عنهma أيضا أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qال وxu للمتلاacinayni labadii isnacdalay xisaaبkuma calى الlah xisaabtiinu xagga ilahay ba hatay axaduhuma kaadibun midkii baa been sheegaya halkaa maxaynu ka qaadana ana rasuula salى الlahu عalيه waslم laa yaclamu alغeyb rasuulka qeybka ma oga waayo hadduu qeybka ogiy muxuu ohan laha muxuu ohan laha rasulku alayه الsلat sلاam war hebel baa run sheegaya hebelna been buu sheegaya heblaay run bay sheegaysaa hebel baa been shegay saasuu ohan laha rasulka alayه الslat slam markaa meesha rasuulku qeybka ogaan waayey dee cid kalena ogaan mayso cid kalena ogaan mayso laa sabiila laka wadda kuumay ahaanin adiga calayha iyada aad u marto oo aad kusii haysato amba aada sawjaay kugu noqoto faqaala wuxu uhi ya rasu qala wuxu ya rasuul allah maalii waa meherkii uu siiyey amba maal kaloo dee dheeraada faqala wuxu uhi in kunta haddaad tahay sadaqta calayha midka run sheegaya fahuwa bima wuxuu ku ahaaday maalkaasi bima staxlalta waxaad ku xalaashatay min farjiha wain kunta haddaad ta kadabta caleyha mid ka been sheegayna fadaaka abcadu kaasa abkaaga sii fog laka adiga minhaa xaggeeda waayo waabad ka been sheegtay markana an anas radi allahu canhu ana nabiya sala la sl wuxu hi absiruuha eega marka halkaa waxaa laga qaadanayaa iyadoo uur la gabadhii talaacunkan inuu ku dhici karo iyadoo uursida oo uurkaa u dafiri karo ambaba iyadoo umushay amba iyadoo midnaba intaa lahayn fain jacad hadday la timaado bihi isaga abyado isagoo cada sabidan sabidan iyo sabtan labadaba waa la marka culimada qaar baa kaasare waxay dhaheen sabtan haddii la hahdo bisukuun waa kamil alkhilqati labada ninee midna lagu eedeynaya baa kala dunaayo waa nin jirhkiisu dhamaystirayyo xooga hadday dhasho fa huwa lizawjiha ninkeeda weeyaan kii qaba weyaan e wain jaacat bihi hadday la timaado agxala agxalkaas dabeetna lagu fasiray cagsigiisa aciifan jacdan jacdan baa lagu fasiran jire daciifan agxalna agxal alcayneyn waa qof aada moodo inuu indhakuunan yahay oo xiribihiisaasi jufuun ay aada u madow yihin marka horeba dadka qaar baa daysaawe marka waa ninkan sifadiisu bu rasulku shegay ala sl sl lagu eedeynayo waa nin hebelo layaa cayiman jacdan kii hore muxuu ahaa sabidan haddii la hahda waa timihiisu timaha aadka u jinicsan ee aadka u kala daata jacdanna waxa weyaan timo markaa dee yay jiri adkaaninbe laakiin aan sidaa kale ahayn oo soo laami karaya fa huwa liladii ramaha bihi kii lagu ganay weyaan waxaa kala soo aroortay wain jaaءat bihi agxala jacdan xamsha saqayni oo luga dhuudhu mid luga dhuudhuuban wuu magacaabay rasulku alay sla sl fa huwa lishariik min saxma waa ninkaa wax lagu eedeeyo shariik min saxma faunbiat anaha jaaءat bihi agxala jacdan xamsha saqayn waxaa loo sheegay rasuulka sifadii uu sheegay ee ninkaa uu ku sheegay lagu eedeeyey inay umushay dabeedna rasuulku ala sala sl uu sheegay haddii kitaabka ilaahay aanu jirin oo dee talaacunkaas aanu dhicin gabadhaa talaaba macnaa ka qaadi lahaa amba naga dhexay lahaa gabadhaas xadiisku markaa daliil wuxuu yahay mulaacanadu iyadoo xamliga ku jirto sanu sheegnay qablalwadci la sugi maayo intaa waxaa kaloo laga qaadanayaa waladka in loo dib dhigayo isaga ilaa u ka markaa ay ka umuleyso oo isagoo talaacunkaasi dhacay haddii sifadii ilmihii sifadiisi uu yeesho in isaga la raacinayo qaarkoodna waxay leyihin maya mar hadduu talaacun dhacayba markaa maba jirto isagaba ha u ekaadee marka qadiyadan talaacu ku dhacayana waa inuu si saraaxatana u nafiyo laakiin hadduu yaro sarbeebo sa n arki doona xaariista qaarkood oo idhahdo wallahi ilmahani aniga ibe ke wax lamida taalla waxba laga aqbali maayo ninkaas waxaa kaloo laga qaadanaya qofka in lagu sheegi karo dikru jawaazu dikri alawsaaf almadmuumati cinda daruura qofka in la xanto amba sifooyinkiisa dhaliishiisa la sheega miday maya laakiin marka loo baahdo waa la oo tusaalahaan agxala ayonka waxuu ku sheegay oo kale in markaa xataa mid indha indhihiisu ay cascas yihiin oo indh biyala ay yihiin oo sifaadkaas kusii jirta waa dhaliil laakiin marka hore in lagu sheega aanay ahayn lakiin tan dan baa keysatay وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن رsuل الlahi صلى اه علي سلم أمر wuxuu amray رaجuلا nin an yadaca inu dhigo yadw gacantiisa cinda الkhamisati dhaartii شhanaad calىa fiihi ay calىa fi الزawج ninka calىa fiihi ay calىa famihi afkiisa u dhigo وqaala u ihahdo qal wuxu rasulku inaha muujiba war waa tii waajibinaysay in saa lagu kala tago oo qofkiina usan rawahu abu daawud wanasaa-i warijaalu hiqaat mar kasta shanaad la marayo ilan qofkii afar jeer buu soo dhaartay in la hahdo war waa tii u dambeysay waar maad ka marka hadduu dee sheegayo dib u joogsanaya waa si adkaynun qof nin kale u kuhi afkiisa gacanta saar amara rajulan an yadaca inuu dhigo yadahu gacantiisa cinda alkhaamisati ay cinda shahaadat alkhaamisa calaa fiihi fi ism majruurun wacalaam jari alya fi mudaaf hay mudaaf ileyh fiihidii ma aha xarfu jarka ahayde waa fiihidii ahayd asmaa alkhams soo garamaysaan inaha muujiba markaa waa tii waajibinaysa saa lagu kala tegayay amba ciqaabkii addunya kii akhira labadaba waajibinaysa wey وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاacineyn qala wuxu uhi falama farqa min talaacunihima markii ay ka markay dhammaysteen ay ka faaruqeen talaacunkii iyo nacdatankii ay samaynayeen qaala wuxu uhi kadabtu calayha yaa rasuul allah rasuul allow waan ka been sheegay in amsaktuhaa haddaan haysto fadallaqahaa wuu furay alaasan saddex qabla an yaamurahu rasuulu llahi sala allahu alay sl intaanu rasuulkuba aanu amrin ma aha inuu leeyay waa been sheegay markii uu shantiiba ku xaqiiqay buu leeyahy markaa wuxuu moodaya inuu iska sii haysan karo markaasuu leey rasuul allow haddaan gabadha dib usii haysto dee ka been sheegayay markaa rasuulku wuxu saddex kufro saddex kufra ee maaha inuu leeyahay waan ka been sheegay maaha wuxuu leeyahy haddaaban sii haysta gabadhaa sidaas dee been baaban ka sheegayay kadabtu calayha waan ka been sheegay rasuul allah in amsagtu haddaan hayso fadalaqaha alaaan saddex kufr qabla an yamura rasul allahi sala allahu ala sl amr amrin ayuu sii furay ba halka laga daliishaday in xukunkaasi uu dhacayo intaanu xaakim markay dhaartaan xaakimkuma intaanu aanu kala kaxaynin bal hadda waktigii way gaadhay xadiiskana kuso ururna وعن بن عباس رضي الله عنهma أن رaجuلا nin ba jaء u yimi ilى النabiyi slى الlaه عليه sلم faqاla wuxuu ihi ina امرأatii haweenaydaydu laa taruddu ma celiso yada laamisin mid taabanaya gacantiisa ma celiso qaala rasulku wuxu uhi qaribha dee iska fogey hadda marka manaa dalliqha baa soo rar qala wuxu uhi akaafu waxaan ka baqanaya an tatbacaha nafsi naftayda inay raacdon ka sabri waayo ayaan ka baqanaya qaala wuxu uhi fastamtic biha dee iska hayso ku raacaysa haddaba rawahu abu daawud bazaar warijaal hiqaat oo qoyska dhigo akraja nasaa-iy min wajhin aakar can ibni cabaas radi allahu canhuma bilafd qaale wuxu uhi dalliqhaa fur qaale wuxu uhi laa asbiru canha kama sabri karayo qaale wuxu uhi faamsikhaa dee haddaba iska hayso marka xadiiskana wuxuu tilmaamayaa ninkani markanuu leeyahay laa taruddu yadda laamisi xumaan buu ku sheegayna waa la yidhi man wuxuu u jeegaa waa gabadh furfuran oo inay ragga salaamtay inay la kafsantay iyo waxaa ma dayso sidaasaanay u badan tahay o waayo rasuulku alay slat slam iyadoo xumaan ku sheegay ninkaasi miyuu ka odhan hayso kuma idhahdeen hayso wuxuu ujeedaa waa gabadh sahlat lakhlaaq weeyaan oo inay ragga la kafsantay ina dhex gashay waxaas ay ku barantay taasina dee waa raggu way ka hinaansayaano dee munaasib dumarka umaaha haddana maca daalika waa laba mafsado ninkani gabadhaa noocaasa hadday kala tagaan oo haddana uu ka sabri kari waayo dee iska haysa rasuulku uri alayh wasalaam marka in sha allah balberibi halkaa kasoo wadi halka inagu joogo wallahu aclam